alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu eh, darsigeennaani waa kii soddon iyo toddobaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi calayh waxaynu soo gaarnay baabu maa jaa'a fi munkiri alqadari waa baabka lixdanaad wuxuuna kaga hadli doonaa ee ku sheegi doonaa musanifku adila ahaan saddex nas ayuu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh baabu maa shaygii ayuu u baab yahay jaa'a ku yimid fii munkiri alqadari qadarka ilaahay kuwa inkirsan ee diidan jaangooynta ilaahay uu waxqadaray ee jaangooyey kuwa inkirsan ee diidan xadiid baa jira abu daawuud uu wariyey xadiidka cabdulaahi bni cumar oo nebiga laga wariyey inuu yidhi alqadariyatu majuusu haadihi lummati ummadda muxamediyada qolyaheeda dabcaabudka ah ayay qadariyadu qadariyadwaxaweyaan qadariyadu waa dabcaabud in mariduu falaa tacuuduuhum haddii qof qadariyahay xanuunsado ha soo bookhanina wa in maatuu hadday dhintaanna falaa tashhaduuhum janaasadooda ha ka qaybgelina waa niman inkirsanoo diidan ilaahay qadarkiisa subxaanahu wa tacaala qaybo ayayna u qaybsamaan musanifku ujeeddada halkan uu ka leeyahayna waxa weeye qadarka ilaahay oo la inkiro inuu towxiidka ka hor imaanayo hadday tahay rububiyada ilaahay iyo hadday tahay uluuhiyadiisa iyo hadday tahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa intaba rububiyada qaarka qaabka uga hor imaanaysa waxa weeye rabbi rabbinimadiisa qofka qadarka inkirsani dee wuxuu diidan yahay ilaahay maamulkiisa koonkan uu maamulo iyo socodsiinta uu socodsiinayo asmaadiisa iyo tilmaamihiisa magacyada alle iyo tilmaamaha alle qofka inkirsan dee waxaa weeye kamaalkii iyo dhammaystirankii sifaadka ilaahay meeshaa waa ka baxayaan ilaahay cubuudiyadiisa iyo addoon in loo noqdo qofka inkirsan ee diidaya dee waxa weeyaan xorriyadda iyo ikhtiyaarka qofkuu leeyahay inuu ilaahay ku caabudo ayuu meesha ka saarayaa qolyaha qadarka diidan waa laba qaybood qolyo xagga nafyiga iyo diidmada ayay waxa weeyaan ku talax tageen waa qadariyada waana ashkaal iyo anwaac waxayna leeyihiin <clears throat> oo diidan yihiin afcaasha addoommada ilaahay inuu abuuray ayay diidan yihiin addoommadu waxay samaynayaan ilaahay ma abuurin bay leeyihiin ayib ayagaasaa laba usii qaybsamo oo qayb cilmiga ilaahay diidan oo le ilaahi addoonka wuxuu samaynaya ma oga markmarkay dhacaan kabacdi buu ogaanayaa bay leeyihin intuusan addoonku samayn waxay ka ogyahawuxuu ilaahay ka og lama arkay leeyihiin qolyadaasi marka waa qolyaha qadariyada loo yaqaano qullaaddoodii weliba hore ah kuwa labaadna waxaa weeye waxay leeyihiin addoommadu afcaashooda ayagaa samaynaya addoommada afcaashooda ayagaa samaynaya oo abuuraya tii ilaahay bay markaa meesha ka saarayaan iyo saamaynta ayagana muctasilada weeyaan qolyana xagga ibaatka inay qadarka ilaahay sugaan bay ku talax tageenoo waa jabriyada addoonku waa khasban yahay waxba male wax doonitaana male marka waa adoon wax weya khasban labada qolaba waa khaldan yihiin markoo manhajkii saxda ahaa way khilaafeen wa qaala bnu cumara cabdulaahi bnu cumar wuxuu yidhi waladii nafsu bni cumara waladii allihii baan ku dhaartay nafsu bni cumara cabdulaahi bni cumar naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtay low kaana hadduu u ahaan lahaa liaxadihim ayaga midkood midlu uxudin waa qadariyadee uxud wax la eeg oo dahaban dahab ah suma anfaqa deedna uu bixin lahaa hu dahabkii fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana uu ku bixin lahaa maa qabila kama yeeleen hu ruuxaas allaahu alle hu dahabkaas allaahu alle minhu ruuxa xaggiisa xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilqadari qadarka ilaahay suma stadalla wuxuu deliishaday ibnu cumar biqowli nebiyi nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yidhi al iimaanu iimaanku an tu'mina waa inaad rumaysid billaahi alle iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi maalinkii al aakhiri ee dambe wa tu'mina waa inaad rumaysid bilqadari qadarka alle iyo jaangooyntiisa khayrihi kiisa wacan iyo wa sharihi kiisa dhibkaaba rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey cabdulaahi bni cumar wuu dhaartay waladii nafsu bni cumara biyadihi gacantaa ilaahay uu sheegayna waa sifa iyo tilmaan ka mid a tilmaamaha ilaahayoo sifaatu daat ah kuwa makhluuqana ma shabbahaan mana diidayno ayib qolyaha cabdulaahi ibnu cumar uu ka hadlayana waa qadariyadii hore oo ilaahay cilmigiisa inkiray oo qudrada mashii'ada ilaahay inkiray aayadda ee xadiidka qaabka u deliishanayana waxaa weeye iimaanka in la rumeeyo qadarka ilaahay arkaanul iimaanka ayuu ka tirsan yahay arkaanuliimaanka tiirarka iimaanku ku taagan yahy waxaa ka mid ah waan tumina bilqadari khayrihi wa sharrihi haddaba qofka inkiraayey arkaantii iimaanka iyo tiirarkii iimaanku uu ku taagnaa mid ka mida ayuu waayey qaabkaasuu u deliishanaya rumaynta ilaahay aada rumaynaysid waxay u qaybsamaysaa afar dhinac afartaba way ka imaan ilaahay horta inuu jiro inaad rumaysid makhluuq waxaa jira mulxidiinoo diidanba ilaahay inuu jiraba oo leh adduunku asagaa isa sameeyey dabeecadaa wax abuurtay taa waa inaad adugu khilaaftoo tiraahda ilaahay waa jiraa wujuud buu leeyaho waa jiraa horta ilaahay labo waa inaad aamintid inuu rabbi yahay oo koonka asagu maamulo abuurayna saddex waa inaad aamintid inuu yahay macbuudka xaqa ah ee keligii mutaysta in xaq lagu caabudo afar asmaadiisa oo magacyadaan ula jeedno iyo tilmaamaha suusuubanoo ilaahay uu leeyahay waxaan suubanaynba ma laho wacnayne ayagana inaad ilaahay u rumaysid an tu'mina billaahi waa markaa waa sah malaa'igta ilaahay waxaad u rumaynaysaa horta ayaguna inay jiraan oo makhluuq abuuran yihiin kow ciddii malaga oo magacooda la inoo sheegay sida malku jibriil iyo mikaa'iil iyo inaynu magacooda rumayno magacaan malaggaasa iskalaan idhaahno afcaasha ay sameeyaan iyo wixii faloo ilaahay u diray oo ay fulinayaan ayagana waa inaan rumaysannahay afcaal badan oo waxaa jira ay samaynayaan oo la inoo sheego qur-aankii sunnadu sheegeen kuwa dadka nafta ka qaadaya kuwa xasanaadkii qoraya kuwa sayi-aadkii qorahaya kuwa acmaashii koryeelahaya shaqooyinka ay hayaan waa inaan aaminsannahay sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin malaa'igtu wixii la inoo sheegay ayadana waa inaan garanayno waa inaan garanayno ayib sidaasaa marka waxaa la rabaa in lagu ogaado wa tu'mina wa kutubihi kutubta ilaahay rumaynta aad rumaynaysid dee kutubta ilaahay waxaad rumaynaysaa kow inay xaq tahay allaale wuxuu kitaab soo dejiyey waa wada xaq xag ilaahay bayna ka yimaadeen labo wixii ay ka warbixiyeen oo akhbaar iyo warbixina kitaabta alle ama qur-aanka ha noqdo ama wixii ka horreeya ha noqdeene ayaguna waa siduu u sheegayo waa run ilaahay qowlkiisu waa dhab waana run saddex kutubta alle wixii axkaam oo ay keeneen dee in loo hoggaansamo weliba dee kitaabka qur-aanka ha ugu dembeeyey axkaamta uu ka hadlayaay in loo hoggaansamo mar haddii aan xukunkanba la nasakhinba afar wixii aan ogaanno macnihiisa inaynu rumayno ayib wixii aan garan weynana cilmigiisa aan ilaahay u dayna subxaanahu wa tacaala kutubta wixii magacooda la inoo sheegay sida suxuftii nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo wixii la inoo sheegay waa rumaynaynaa wixii aan la inoo sheeginna in ilaahay kutub uu soo dejiyey dejiye baan aaminsannahay rusulla uu soo diray ayib in la rumeeyo rasuul kasta oo ilaahay uu soo diray dee kitaab uunbuu watay sidii ilaahay subxaana wa tacaala laqad arsalnaa rusulana ee uu ku sheegay rususheenna ayaan soo dirnay marka rusul buu ilaahay soo diray subxaana wa tacaala weliba bilbayinaat buu alla la soo diray xujooyin cadcad wa anzalnaa macahum lkitaab kitaabna waa la soo dejinno alla leeyahaa ayadana marka qaabkaasaa loo rumaynaya walyowmi alaakhir inay tahay maalin dambe oon weli la gaarin laakiin abuuranaya jirta makhluuqana maalinkaa la abaal marinayo qof la janneeyo iyo qof la cadaabo loo qaybinayo ayaynu waxa weeyaan rumaynaynaa qadarka ilaahay baynu rumaynaynaa ilaahay cilmigiisa shaamilka ahe wax walba uu og yahay mashiicadiisa iyo doonitaankiisa wuxuu doonaba ay dhacayaan qadariddii iyo jaangooynta ilaahay wax walba uu qadaroo jaangooyey iyo kitaabada ilaahay wax kasta uu ogaa xaggana uu doonay uu qoray ayadana waa rumaynaynaa wa can cubaadata waxaa laga wariyey ibni saamit annahu cubaada qaala wuxuu ku yidhi libnihi wiilkiisa yaa bani yaa bunaya wiilkaygiiyow yaa bunaya miyaa idiin qoran mise yaa baniya ba'du ma godantaha okay sax wey wiilkaas alwaliid ayaa loo yaqaanaa weliid baa loo yaqaana wiilkii alwaliid in la yidhaahdana imaamu tirmidi baa sidaa caddeeyey aniga yaa baniya baniya ii qoran yaa bunaya may waxba imoo qornaba ima xarakaysnaba nuunta ubaa kordhiga yaa bunaya wiilkaygiiyo innaka adugu waa aabbo wanaagsanee inankiisa u dardaarmaya innaga waxaa laga yaabaa wiilka markaan u dardaarmayno inaan cadaawad uga tagno reer hebel iska dhici is-ilaali wacadkii allaad rag is arkaysaana in lagu yidhahdo wiilkiiyo buuxaba uu soo qaangaaro isagiioo buuxo cuqdad qaba oo reer hebel la yidhi iska dhici cadowgaaga kubaad waa ayaga laakiin waxaa muhima ah ilmahaaga inaad uga tagtid taariikh wanaagsan wax wanaagsan akhlaaq wanaagsan gobannimo dhaqan wanaagsan ilahay ku xornaanshihi waad garanaysaan nebiyullaahi yacquub markuu xanuunsanaya wiilashiisa intuu isugu yeeru la maa tacbuduuna min bacdi gadaashii haddaan dhinto waa kana saaka sariir baan saarnaaye maxaad caabudaysaan oo samaynaysaan marka intuusan xanuunsan ka horna towxiidku kala hadlo u sharxay markuu sii dhamanayeyna towxiidku uga dhintay ilmahaaga marka towxiid iyo khayr iyo akhlaaq wanaagsan uga dhigo u yeer la fariiso dhaqankan wanaagsan qaata innaka adugu aabe lan tajida heli maysid dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa iimaanku wuxuu leeyahay dhadhan wuxuu leeyahay macaan wuxuu leeyahay kharaar dhadhanka iyo macaanka wuxuu leeyahay markaad iimaan saxa leedahay wuxuu kharaar kaa noqonayaa markuu iimaankaagu xanuunsado iimaanku sidiisu u macaan yahaye adigaa marra kharaar dareemaya marra macaan dareemaya hadda caafimaadka iimaankaagu intuu leegyahayna ku xidhanta xataa taclama ilaa aad ka ogaatid aabe anna maa shayga asaabaka kugu dhaca wixii dhib ee kugu dhaca lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka wax ku gafi lahaa qaacidaas bal u fiirso iimaankaagu sida sax ku noqon maya ilaa qaacidada qaata waa maxay wixii kugu dhaca waxaad aamintaa inaysan marra ku sayrayn lahayn marra inaysan ku gafi lahayn wamaa akhda'aka wixii kugafana lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka wax kugu dhici lahaa dhib kasta haddii lagula dayo shirqool kasta hagardaamo kasta dhib kasta laguu soo maleego allana uusan kugu talagelin ma kugu dhacaya samictu waxaan maqlay rasuululaahi rasuulki al rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo leeyahay inna awala maa shaykan ugu horreeyo khalaqa uu uumay allaahu alle alqalama qalamka weeye wixii ilaahay abuuray wax alla abuuray waxaa ugu horreeyey qalamka qalamka ugu horreeyey ayib fa qaala ilaah wuxuu ku yidhi lahu qalimkii uktub qor ilaahay baa hadlaya waa khitaab ilaahay uu hadlayo fa qaala wuxuu yidhi qalinkii rabbi rabbigaygiiyow wamaadaa maxay baan aktubu qoraa cajiib waay hadalkii alluu qalinku fahmay ilaahay uu qor yidhi markaasuu hadal soo celiyo ilaahya waaye maxaan qoraa bal adiga qalin sideebuu ula hadlayaa ilaahay adigu ma taqaanid tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihinna toddobada dhul iyo toddobada cer iyo waxa ku dhex jiraba ilahay bay caawudaan oo u subxaanalaysaan laakiin innaga unbaan fahmahaynoo wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinka unbaan fahmayn baa layidhi laakiin ilaahay qalinkiibuu ka hadal siinayaa sidaa ogeed qiyaamada marka la tago oo dadka gaalada afka laga sharooteeyo iyo munaafiqiinto afka laga xiro baa waxaa hadlaya xubnahoodii waayiradoodii baa hadlaya markaasay waxay leeyihin war maxaa idinku dhacay xubnihii baa waxay leeyihiin andaqana allaahu ladii andaqa kulla shay ilaahiga wax walba ka hadlisiiyaa naga hadlisiinaya marka qalimkii ilaahay baa ka hadlisiiyey qaala ilaah wuxuu yidhi uktub qalin oo waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin shay walba qadarkiisa qor intaad nooshahay iyo geeri iyo nolol waxaad mudanaysid waxa aad ku dambayn doonto oo ku beekhaami doontid kulligood way qoran yihiin weliba ogow ayadoon la abuurin cir iyo dhullo midna uusan jirin nebi aadanna aan la abuurin ayaa waxaa la qoray waxa aad mari doonti oo sii qornaayeenba fiiri marka wax kastoo ahaan doono qor kulla shay ilaa goorma xataa taquuma ilaa ka dhacda asaacatu saacadda qiyaame halkaasaa culamada qaar waxay yihahdeen waxaa xataada laga fahmaya waxa ka dambeeya wixii saacadda qiyaame ka dambeeya qoraalkooda qalinku muusan qorin laakiin qalinka waxa la yidhi waxaad qortaa qiyaami saacati laga gaaro wixii qiyaamo ka dambeeyana meesha kuma qorna yidhahdeen laakiin wixii qiyaamo ka dambeeya waxaad mudanaysidna ayana waa qoran yihiin janno iyo naar ah iyo ikraam iyo maamuus iyo qofkii la cadaabayaba yaa bunaya wiilkaygiiyow samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu asagoo leh man ruuxii maata dhinta calaa kayri haadaa arrinkaa waxaan ahayn iyo caqiidadaa waxaan ahayn qofkii ku dhinta fa laysa minii aniga igama tirsana abu daawuud baa xadiidkan wariyey wuxuuna ku wariyey Eh, baabun fi lqadar ayuu ku wariyay xadiidka laftirkiisuna wariyay waana xadiid sugan ayib maqaadiira alkhalaa'iqi ilaahay wuxuu qadaray oo jaangooyey xadiid baa ku soo arooray ilaahay inuu abuuray qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor intaan dhulalka iyo cerarka ilaahay abuurin buu ilaahay shay walba qadarkiisa qora ayib taasi waa qodob waxaa ku sugnaa wa kaana carshuhu cala almaa'i markaas ayadaa carshiga alle biyo ayuu ka sarreeyey oo ka dul sarreeyey markaasaa meeshaa culimmadu waxay ka fahmeen qalimka waxaa makhluuq khalqi ahaan ka horreeya carshiga ilaahay sababtoo ah wakhtigaas ayadaa wa kaana carshuhu cala almaa bay leeyihi marka waa masle culimmadu ay ku kala aragti duwan yihiin wa fii riwaayati liaxmed riwaayad kaloo axmed u sugnaataa waxay ahayd inna awala maa shaykii ugu horreeya oo khalaqa uu umay allaahu alle tacaalaa sarreeya alqalama qalamka weeye fa qaala ilaah wuxuu ku yidhi lahu qalamkii uktub qor fa jaraa waxaa dureersamay oo socday fii tilka taa dhexdeeda asaacati ee saacadda ah bimaa shay huwa asaguba kaa'inun mid ahaan doona ah ilaa yowmialqiyaamati qiyaamada maalinkeeda inta laga gaarayo wax allaala waxa inta qiyaamada laga gaarayo koonkan ka dhacaya shar iyo khayrba maali waktigaasaa la qora samaawaadna ma abuurnayn cirarna ma abuurnayn aadamana ma abuurnayn markaas ayada wax ilaahi maalinkaa qoray maanta hadday kugu dhacaan aad ku sabri weyda ka war waa ayaan daro ayib wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaydoo libni wahbin ibnu wahab u sugnaaday u sugnaatay qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama faman ruuxa lam yu'min aan rumayn bilqadari qadarka khayrihi kiisa wacan iyo wa sharihi kiisa baaska iyo dhibkaba axraqa wuu gubayaa hu ruuxaas allaahu alle binnaari naar ayuu ku gubayaa mar haddaadan qadarka ilaahay rumaysnayn naar unbaad ku guban wax dacfi kugu jira hadduu yahayna dee naartaasu ama naar jusi oo gabal ay noqonaysaa ama naar kulli ah hadduu asal ahaanba diidan yahay waxyaalaha daruuriyaadkaa sida cilmiga ilaahay oo kaleetay iyo mashiicada ilaahay oo kaleeto iyo naarta uu gelayaa waa ku gubanayaa waana ku jiraya waana gaal laakiin hadday tahay wax intaa ka hooseeyo dacfuliimaanku uu keenay naar hadduu galo ku waari dee waa muslim muxaramaad ku dhintay unbuu noqonayaa muxaramaad eh, muxaramaad ku dhintay buu noqonaya hadduuna ka toobadkeenin halkaa waxaad ka faa'iidaysanaysaa marka ilmahaaga khayr iyo wanaag in loo dardaarmo sharkana looga digo oo laga ilaaliyo wax wanaagsanna ilmaha looga tago taariikh xun oo mugdia ah ilmahaaga ha uga tegin dhaqan xun ha barin waxxun ha uga tegin cuqdad dad muslimiina ha ku beerin muslim inuu yahay hankiisuna uu sarreeyo aakhiradiisa iyo adduunkiisana uu hagaagsado ilmahaaga ku barbaari ayib wa musnadi musnadu axmed waxaa ku sugan iyo wasunani sunanka oo weliba waxaa weeye waa ibnu maajah iyo abu daawuud waaye can ibni daylami ina daylamina ka sugan magiciisa cadiga cabdulaahi baa loo yaqaanaa ibnufayruus waa nin taabici ah qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid ubaya bna kacabin ubay bnu kacab baan u imid fa qultu waxaan ku idhi fii nafsii naftayda waxaa ku dhex sugan shay-un wax un oo min alqadari qadarka ka mid ah waswaas waxaan dareemayaabyo qadarka ilaahay aan ka shakisanahay naftaa ciriiri ka dareemaya ilaahay siduu wax u qadaray iyo siduu wax u jaangooyey halkaa waxaad ka faa'iidaysanaysaa masale cilmiyo markay wax kaa dheeh galaan oo ishkaal kaaga yimaado oo aad meelaad u bixisid weydid markaasoo kaleeto culimmadaa la aada fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun culimmadu waa dhakhaatiir dadka daaweeye sidaa awgeed suuratu qasas waxaad u fiirisaan ninkii la odhan jiray aan qisadiisa soo marnay oo qaaruun inna qaaruuna kaana min qowmi muusa fa bagaa calayhim ninkaas dadkiiba wuxuu ku sameeyey wuu duufsada dadkii dhaqaalaha hantida uu haysto adoomada waxa haween hareeraha ka socda sida loo taageersan yahay siduu dadka uga dhaadhiciyo waxaan khibrad uu dheeryahay raganimo u dhashay inay tahay dadkii caamadahaabaa marka waxay yidhaahdeen yaa layta lana alla hoogeenne ninkaa waxa la siiyo oo maana la siiyo markaase weliba waxay yidhahdeen innahu laduu xadin cadi waa nin dheef iyo ayaan iyo nasiib u saaxib waxay dhallinyaradan lakigiisaa fiican hebe nasiibkiisaa fiican saasay yidhaahdeen culummadii baa hadashay marka aqoon-yahanka diintu ay dhabta ka ahayd ee wanaagsanaa baa hadlay weylakum hawaabullaahi khayru liman aamana war hoogooyin waxaan idiin muuqda waa dhaldhalaal adduunyao dhammaanaya hawaabka ilaahi uu aakharo bixiyo ayaa ka khayr badan waxaad arkaysaan oo dhan sababtu maxay tahay hawaabka ilaahay aakhara bixiyaa weligii waa jirayaa ma dhammaanayaan ma dhammaanayo laakiin qaaruun wixiisu way dhammaanayaan hawaabka ilaahay aakhara uu bixiya iyo jannada waa dheef maxdi ah waan wax dhibuhu feer socon laakiin dhibka dheefta uu qaanuun haysto waxaa dheeftiisa feer socota dhib iyo walaayo waa midda saddexaadee adduunyadan wax kastoo dheef iyo wanaaga oo yaalla dee dadka dadka ugu liitaiyo adugu waad u simantihi adduunye marka laga hadlaayo midka dadka ugu liita iyo adugu waad u simantihi bal waxaa laga yaabaa inuu kaaga waxaa sadbursado kaaga sadbataba aduguna aad liidatidoo ka gaajaysan tahay laakiin aakharo akhyaarta iyo dadka wan wanaagsan baa jannada iskale bas weylakum hawaabula marka culummadu marka fitanka iyo dhibaatooyinka iyo shukuugtu ay timaaddo ummaddu ay fitnoobaan meesha ummaddu ay ku badbaadaa waa ayaga culummada aqoon-yahankaho diintu dhab ka tahay ayib marka waxaan irbiinyo waa waa waxaan dareemayaa shaki xagga qadarka ah faxadinii bal ii sheeg bishayin shay bal ii warrano wax un diinta ilaah iga sheego iwaani lacala allaaha alla waxaa laga yaabaa yudhibu inuu tegsiiyo hu shayga aan dareemayo min qalbii qalbigayga waswaaskan iyo shakigan aan dareemayo fa qaala wuxuu yidhi low anfaqta haddaad bixin lahayd waxaa hadlaya waa ubay ibnu kacab midla uxudin uxud wax la egoo dahaban dahab ah maa qabilaka ama yeeleen hu shaygaa aad bixisay allaahu alla minka xaggaaga xataa tu'mina ilaa aad rumaysid bilqadari qadarka ilaah ogow qaacidadaas waa shakisanahay iyo waxbaa igu jira iska dhaaf uxud wax la egoo dahaba dar alla haddaad ula baxdo an la kaa yeelan bi ilaa qadarka ilahay aad rumaysid sababtoo ah qadarku waa rukni ka mid ah arkaanulimaan wa an tumina bilqadari khayrihi wa wa taclama aad ogaatid annamaa wixii asaabaka kugu dhaca wixii dhib ah oo aadan jeclayn oo ku soo gaaroo kugu dhaca lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka wax kugafi lahaa qaacidada qur-aanku wuu sheegayo wuxuu inugu terbiyeeyey qur-aanku wamaa asaabakum min musiibatin wixii dhib ahee idinku dhaca goorma dhibkaasoo adduunyada idinku soo gaaray ilaahay wuxuu leeyahay annagaa dhib kaa abuurnay annagaa qadarnoo jaangoynay min qabli an nabra'aha adiga iyo dhulka maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusi fi lardi dhulkiina dhulka iyo nafta dhexdeeda midna dhibkama dhaco ilaa dhulka intaanaan abuurin oo idinkaadanaan idin abuurin ka hor baan waxaan qadarnay waxaanu inay dhacayaan waa midda xadiidka hore aan kusoo maraynay innagoon ilaahayna abuurinba baa ilaahay waxaan sii qadara kow wixii noocaas ahaayoo qadarnaa ilahay wuxuu ugu talagalaa laba qodob inaan ka dheefno waa maxay likay laa ta'sow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa ataakum wixii dheef iyo waxtaroo aad heshaan inaydan ku xariga kibrin ooydaan idinku isi siinoo idan odhan annagaa waxaan xaqu leh wixii dhiboo kugu dhacna inaadan ka murgin ee aad tiraahdid waxaan ilaahay baa horay u qadaray qadar allah wamaa shaa facal khalaas qofkee laakiin daawadaa helaya waxaa helaya qofka iimaankiisu uu iimaan fiican yahay laakiin iimaankaagu hadduusa fiicnayn waxaa laga yaabaa inaad tiraad maxaa anugu waxaa suu heli waaye maxaa waxaa la ii siin waaye oo maantao dhan ilaahay aad eedaysid hebelba uu caafimaad qabay maxaan ugu caafimaad u heli waaye hebel isku jaamcad baan ka soo baxnay weli anugu shaqo ma helin xataa asagina intaasoo xil buu qabtay waxa weyn guryou dhistay saasuu sameeyey maxaan galabsada waxaa laga yaabaaba sidan inay dani kugu jirtaba sidaas sacaadada iyo liibaantuna ma aha inaad dhaqaalo badan leedahay inaad taageerayaal badan leedahay liibaanta dhab tahay waxaa weeye wuxuu ilaahay ku siiya inaad raalli ka tahay walasawfa yucdiika rabbuka fatarda waa inaad wuxuu ilahay ku siiya raalli ku tahay wuxuu ilaahay kuu qadarana aad ku qanacday ayib wamaa wixii akhda'aka ku gafana lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka mid kugu dhici lahaa walow mutta miimka in la godo mutta la yidhaahdo iyo mitta in la yidhahdo luq ahaan labaduba way bannaan tahaa walow mutta haddaad dhiman lahayd calaa hayri haadaa dariiqa iyo waddadaa aan kuu tilmaamay waxaan ahayn la kunta waxaad ahaan lahayd ahaan lahayd min ahli naari ahlunaarka mid ka tirsan qaala wuxuu yidhi ibnu daylami cabdulaahi ibnu fayruus fa ataytu waxaan u imid cabdallaahi bna mascuudin cabdullaahigii ibna mascuud ahaa baan u imid cabdullahi bin mascuud waa qaari afar iyo tobankii boqolka waa xifdisanaa weliba faqiih buu ahaa aqoon-yahan ah nebiguna wuxuu yidhi qur'aanka aanka alla siduu ku soo degay asagoo u qoyan qofkii raba inuu akhristo quraanka aanka cabdullahi bin mascuud qaraadiis ha akhriyo marka qaari buu ahaa ahlu janno ah cabdullahi bin mascuud baan u imid buu yidhi kow iyo wa xudayfata bna alyamaan xudayfata bna alyamaan xudayfihii ina yamaan ahaa waa saxaabi saxaabi dhalay isaga yaa waa laba saxaabi waa ninkii la jiray saaxibu siri rasuulilahi rasuulka alle uu munaafiqiinta diiwaanku magacyadoodu ku qoran yihiin uu la wadaagay wey u sheegay saxaabi qaymo badan buu ahaa iyo wa zayda bna haabitin zaydkii ina haabit ahaa fa kulluhum dhammaantood xadaanii waxay ii sheegeen bimili daalika arrinkaasoo kale caninebiyi nebigeena iga wariyay sal ly sl nin walba markaan u imaado nebigu sidaasuu qadarka ka yiri ilaahayb xadiiun saxiixun waa xadiid saxiixa rawaahu lxaakim fii saxiixii buuna ku wariyey waxaa isweydiin mudan ibnu daylami markuu u yimid saxaabiga markuu u yimid ubay ibnu kacaba oo su-aashii uu weydiiyo oo looga jawaabay muxuu cabdulaahi mascuud iyo xudayfat bnulyamaan iyo zayd bnu haabit muxuu ka doona laba waxyaalood baa labaduba suurtoobaan koo waxaa suurtowda maadaamuu shaki uu ku jirayoo wareersanaa inuusan hadalkii hore ubayi ku qancin marka xaqiiqa raadis buu ahaayo wuxuu islaa wax ku qanciya aad raadiso raggaa kale saasuu uga raadinayay waxaa labaadoo suurtooda markii horeba judhidii hore inuu qancay ah laakiin uu isleeyahay sii tawkiida hawshaana oo usii ragbadso oo sidaas samaynayo labaduba waa sax waana laga fahmaya ayib qaytaa waxayna tusinaysaa marka saan sheegnay waxaad garan weyday culimmada in lala aado masale keliya culimo badan in la weydiin karo adoo raba masalada inaad waxa weyaan ka salgaartid way bannaantaha iyaduna sheekhow masalada ka waran haddana mid kale inaad weydiisa adaysan ahayn culummada isku horkeen iyo isku dir iyo tijaabi awooddooda cilmi intay leeg tahay adaysan ka hayna xaq ah waad u badsan kartaa waad u badsan kartaa oo waxaad odhan kartaa shiikhaan waad weydiisay waad ka tegaysaa qaar baa waxay koranaya shiikhu su-aashaan iga warran hebella waan soo weydiiyo saasuu yidhi waxba macnaha kuma dhisna hebel baan soo weydiiyey way bannaan tahay lakiin waxaa hima sheekha markaad weydiisay hadduu si kuu rabti mid kale inaad weydiisid sideeda u weydiisay madax bannaan u weydiiy fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan qadarka ilaahay inkiritaankiisu anwaac buu leeyahay qayb waa lagu gaaloobayaa oo diinta looga bixin oo qofkii ku dhinta cadaabku ku waarayaa qaybina intaa ma gaarsiisna waa kabiira min alkabaa'ir oo haddii qofku cudurdaar uu leeyahoo kaleeto cudurdaar sharcan la aqbalayo ama muta'awil uu yahay ta'wiil sharcan la aqbalayo fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa bayaanu fardi liimaani rumaynta waajibnimadeeda caddaynteeda weeye bilqadari qadarka ilaahay la rumeeyo in qadarka ilaahay la rumeeyo inay waajib kugu tahay in la caddeeyo weeye labo athaaniyatu masalada labaad bayaanu kayfiyati aliimaani sida loo rumaynayo in la caddeeyo weeye ha khayrkiisana waad khayr ahaan baad u rumayn sharkiisana shar ahaan baad u rumayn ilahay wuxuu abuuro dhan xikmad buu ka shaydaanka abuuritaanka ilaahay uu abuuray xikmad buu ka lahaa ilahay macnalaaan uma abuurin cadaabka abuurka ilaahay uu abuuray xikmad buu ka leeyahay laakiin aynaga marka la inoo fiiriyaa dhibkaan inugu dhacaya waxaa laga yaabaa inuu shar inoo noqdo laakiin ilahay agtiisa xikmad buu ka le maalan xanuunka inugu dhacayoo kale waa dhibsanaynaa balaayaa igu dhacday sidaasaa noqday lugya laanba waan waaye dhibkaasaa isoo gaaraan leena laakiin ilaahay xikmad dheer buu ka leeyahay wanaagsanoo dembigaaba lagaga dhaafayaaba ahaaliatu masalada saddexaad ixbaatu camali man ruux camalkii hoobashadiisa weeye iyo buritaankiisa lam yu'min aan rumayn bihi qadarka alraabicatu masalada afraad al ikhbaaru waa warbixin laga warbixiyo anna axaddan qof laa yajidu inuusan helayn طacma aliimaani iimaanka dhadhankii xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bihi qadarka alle alkhaamisatu masalada shanaad dikru wali maa shay ugu horreeyey sheegiddiisa weeye oo khalaqa uu uumay allaahu alle waa maxay ama waa carshiga ama waa qalamka lakiin hadda qalamkan soo mara asaadisatu masalada lixaad annahu amar yashaaniye jaraa waxaa socday ama jaraa wuxuu qoray oo socodsiiyey bilmaqaadiiri waxyaalaha maqaadiirta oo qadarka ilaahay ku saabsan fii tilka saacati saacaddaas ayada ah ilaa qiyaami saaca <coughs> aamdu lilah saacadda qiyaame laga gaaro dhicitaankeeda asaabicatu masalada afraad bara'atuhu waa nebiga ka bari noqoshadiisa minman ruuxuu ka bari noqday lam yu'min aan rumayn bihi qadarka athaaminatu masalada sideedaad caadatu salafi salafkii iyo dadkii hore oo wanaagsanaa ee suubanaa dhaqankoodii weeye maxaa laga wadaa fii isaalati shubhati shubhada in laga zuuliyo laga dulqaada ugu dhaqanka ahayd su'aali lculamaa'i aqoonyahanka yahanka waxweydiintooda dadka selafka ayaa hore markay masalo garan waayaan dadka culummadaahay isleeyihiin masaladaan bay u baxsan tahay iyo weydiin jireen xataa adoo culummo ah haddaad masalo garan weydid waxaa laga yaabaa mid kula darajo ahoo aan kaa cilmi badnan ilaahay inuu u furo weydii masaladan waa waa igu cusub tahay waa garan waayey sheikheelow maxaad ka haysaadheh iskaashada kibirka iska ilaali sidaa ogeed culimadu waxay yidhaahdaan qofku diinta ma barto ilaa saddex qolo uu wax ka barto kow qofka mustawa ahaan iyo cilmi ahaan kaa sarreeya wax ka qaado kan kula siman simanaya ardaygaana wax ka kororso midka kaa hooseeyana wax ka kororso weligaa ha liidin laba liid cilmiga waxaa laga yaabaa masaa'il badan oo cilmiyo adigu aadan garanayn ardaygaa ku hoos fadhiya inuu garanayo akhdaa badanoo sabqu lisaanoo kaa dhacaysa inuu garanayo marka layslama weynaado adeer anaa cashar ku akhriya maanaad wax ii sheegi lama rabo arrinkaas lama rabo arrinkaas ayib ataasicatu masalada sagaalaad ana alculamaaa culummada iyo aqoon-yahanku ajaabuu way ku jawaabi way u jawaabi jireen hu qofkaa saa'ilka ah bimaa shay yuziilu ka zuulinaya shubhatahu shubhadiisa culummo diinta aqoon waxayba ku bacdheer bay ahaayeen sidaa owgeed qofka wareersan markuu u yimaado way daaweyn jireen waa la qancin jire wadaalika arrinkaasna annahum ayagu waa dadkii hore culummada ahaayee nasabuu way u tiiriyeen alkalaama hadalka ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle xaggii faqad oo keliya sal lay waslam saxaabi kasta markuu weydiiyo su-aasha xudayfe ibnu mascuud zayd ibnu haabit ubay ibnu kacab haddii aadan ogaanin wixii kugu dhacay ilaahay inuu horey kugu qadaray wixii ku gafana inaysan kugu dhici lahayn dee sax ma tihido iimaan ma lihid nebigaan ka maqla sal alay waslam nebigaan ka maqlay nebigaan ka maqlay nebigaan ka maqla waa u tiiriye diin ay u abtiriyeen markoo meeshii ay ka soo jeeday ay salka u geliyeen bay noqotay alalahi waa wax shubhada zuulin kara marka baabu maa shay ayuu baab yahay jaaa ku yimid filmusawiriina kuwa wax sawira waa baabka lixdan iyo koobaad wuxuuna ku sheegi doonaa shan xadiid buu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi caleyh aahaar shan xadiid buu ku sheegi doonaa sawirka laga hadlahayo kan kamirada iyo muraayadda qofku iska arkayo qofka hooskiisii la qabanaya ma ahane waa sawirkan caadiga ahoo samaynta ahoo dadku caadiga ay u sameeyaan kaa unbaa laga hadlaya sida raajixa waana masle khilaafiye alimaamu nawowi iyo sheekh albaani iyo ayagu waxay qabaan inaysan kala qaad lahayn wax kala qaada inaysan lahayn sawir waa sawir kuwaani xataa ku daraan haleeshiinaya can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye waa xadiisulqudsi waman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan minman ruux dahaba doonay oo u qasday yakhluqu inuu sawiro ka khalqii sidaan anigu wax u abuuro wax u sawiroo kale falyakhlaquu ha abuureen daratan ruucaso aw liyakhluquu ama ha abuureen xabatan xabad miroo masagaa iyo qamadi wax la mid ah aw liyakhluquu ama ha abuureen shaciiratan xabad heed ah akhrajaahu bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan soo saaray wuxuu ilaahi leeyahay ruux ka dulmi iyo gardarro badan ma leh ruux doonaya sidii ilaahay wax u abuuray inuu wax u abuuro dee waa gaaloobaya kaasu marba hadduu rabo ilaahay mudaahaad inuu ku sameeyo oo shaygan ilaahayba waa abuuray anna waa abuuraya waa isku dayay aniguna qofka sidaas leh waa qof raba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la barbartamo markuu ku gaaloobaya walow humaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can caaishata caaishana uga sugnaaday radia allaahu canha anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ashaddu naasi dadka kuwa ugu darnaansho badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda alladiina kuwa weeye yudaahi'uuna oo hamse la akhriyo waxaa kaloo bannaan yudaahuuna in la yidhaahdo hamsada laga saaro shabbahaya bikhalqi illaahi ilaahay su wax u abuura kuwa le sida ilaahay wax u abuuraan annaguna u samaynaynaa horta waa ahlunaar naar ha noqdeene inta ilaahay cadaaba dadka ugu cadaab kulul weeyaan marka waxaa laga yaabaa cadaab kulaylkaasoo inuu gaarsiisan yahay inay gaaloobeen dee gaalada waxa weeye ayaga dadka ugu cadaab kulul ama ay yihiin muslimiin cusaada oo cadaab kulul la marinayo ka bacdina laga soo saarayo walow humaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin oo sugnaaday samictu waxaan maqlay buu rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay kullu musawirin mid kastoo wax sawira fi naari naarta dhexdeedu ahaanaya sawirqaado kastoo wax sawira kuwa wax ku sawira gacmaha iyo naarti gelaya yujcalu waxaa loo yeelayaa lahu asaga bikulli suuratin suurad kastoo sawara uu sawiray ha ayada nafsu naf baa loogu yeelaya naftaasoo yucadabu lagu cadaabaya biha ayada fii jahanamo jahanamo dhexdeeda waxaa la leeyahaa naartaad ku jiraysaa shaygaa noolaha oo nafta le so adigu maad sawirin nafta soo geli maalinkii nafta aad gelisid maalinkaasa cadaabka lagaa saaraya wax mustaxiila ah wixii lagu xiha waa mustaxiil macnaheedu waxa weeye weligaa naarta ka bixi maysid wey waad ku jiri walahumaa bukhaariya muslim waxaa u sugnaaday canhu ibnu cabaas xaggiina uga sugnaaday marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeeloo nebiga loo tiiriyey sala allahu calayhi wasalama inuu nebigu yidhi man sawara qofkii sawira suuratan suurad fi dunyaa adduunyada sawir qofkii sameeya adduunyada kullifa waxaa lagu mashaqaynayaa an yanfukha inuu ku afuufo fiihaa shaygii uu sawiray dhexdeeda ar nafta walaysa mana aha binaafikhin mid ku afuufaya waa takliifu maa laa yutaaq wuxuusan keri karin baa lagu kalifaya sababtu waxa weeye adduunka markuu joogo wuxuu galay afaara uusan kaba bixi karinba afaara aan hawl loo dirsadayba ahayn ayuu galay marka waxaad dareemaysaa waciidka adagoo masalada ku soo ayaa dareemaysaa culummadu markaa sawiradan hadda waxyaalaha bigjarada iyo kaamirooyinkan iyo waxyaalahaasu sawirada ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan waa ku kala aragduwan yihiin qaybu sawir oo dhan waa isxalqay qaybna waxay leeyiin qaybtaani sawir ma muraayad intaad istaagtay aad iska dhex aragtay taa unbay la mid tahy leeyihin tanu laakiin cid ku sawirtay adiga ma qolyana waxay leeyihin maya waa sawir labadaa ra'yiyo culimmaduba way jiraan adiladayna fahamka ay ka fahmeen bayna ku xidhan tahay marka qofkii masalada ka hadlayana wuxuu u cilaajinayaa oo uga hadlayaa qaabka uu cilmi ahaan ugu qanacsan yaho qanacadiisu gaarsiisan tahay marka culummo badan baa ku tegayo casrigan ah inaysan wax dhibatani lahayn sawirna aysan soo gelaynin waana sida ilo xoog badan weeye walimuslimin waxaa u sugnaaday can abilhayaaji abilhayaajna uga sugnaaday magaciisa xayaan baa loo yaqaana ibnu xusayn alasadi taabici weeye qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu igu yidhi lii aniga caliyun cali baa wuxuu igu yidhi alaa abcahuka miyaana kula dirayn calaa maa shaygii bacaanii uu ila diray calayhi dushiisa rasuululaahi rasuulkii all sala allahu caleyh wasalam wax nebi muxamed uu ila diray oo ii xil saaray ma kuu dhiibaayo ma qabanaysaa hawshaas ayada ah oo maxay tahaa anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan sawir muslim waxaa ku qoraa timhaalan inay ahayd timhaalan sawir ilaa damasta inaad tirtirtid ha ayada sawirada meelaha la suray iyo tabelooyinka iyo waxyaalaha la sameeyo oo sawirada ah inaad wax taallooyinka inaad tirtirtid dhulka la sintid kow walaa qabran qabrina inaadan u tegin qabrigaasoo mushrifan la taagay oo qubuurtii inta la dhisay laga sarmariyey ilaa sawaytahu inaad dhulka la sintid horey waxaan u soo marray waxyaalahan soomaalidu ay ku aafaysan yihiin oo qubuuraha la dhisa ah. inta la dhiso oo qubad laga dul oo meelaha qaarkood laga yaaba inta meelo loo sameeya daldaloola dabaq haddana looga geliyo indhahaygaan waxaan saaray qabri dhisan masaajid buu ka dhisan yahay oo kor loo dhisay qabrigii marka la dhisay baa waxaa laga dalooliya meelo shamito caadi marka waxaa loo sameeya daloollo daloolladaasaa foox laga gelinaya marka qofkaani hadduu janno ilaahay ku jiro foox soomaaliya yaalla muxuu uga baahan bal adigu sidhe foox waaba qiiq iyo dab soo maa qof ilaahay jannadiisa ku raaxaysanaya muxuu uga baahan yahay eh, dabqaad iyo foox la geliyey hadduuse cadaab ilaahay ku jiro ma lubaan iyo qiiq aad u gelisaa cadaab ka bixinahay waxba ka bixin mayso waxaaba kasii cajiibsanaa isagoo lubaantii qiiqu ku jiro shandarawna waa u xihanta shandarwa maxaa laga xirtaas oo kale cama bal qabri qof ku jiroo la aasay oo dhagax iyo shamiito loo sameeyey iyo qubo weyn oo weliba miiskan ka weyn ka weyn wax badan ma intaasu dheer le ko afargeesa oo haddana sisiyeer u xihan yahay janno ilahay haddaa ku jirta masisiyeer waa u baahanta karaaca ku xidhaysa miya may cadaabse qof ku jira masisiyeer waad umanaysa inuu ka badbaadiyo waxyaalaha noocaasoo kale cawaamta ku aafaysan qof culumaaha dhaqankaa ma sameeyo dadka caamada ha ku aafaysan qaar ka ah. marka qabriga qofkaani qabriga wuxuu ku leeyahay inta ciiddiisu ka soo baxday ayaa lagu celinaya weliba milki khaaso asagu uu leeyahy haddaysan ahayn qubuurihii muslimiinta ay yihiin baaba kasii xag jirtaaba marka qubuuraha in la dhiso in magacya lagu qoro in waxweyn lagu dul fadhiisto in waxweyn lagu dul sujuudo in kaba loola dhex waxyaalaha noocaas o dhan horena uga soo hadallay nebigu waa ka hadlay sal alla alay in la nuuradeeyo qabriga waa in la ilaaliyo qofkana waa in la ilaaliyo dhulkana waa in la ilaaliyo qofka muslimkana xuquuqdiisa la ilaaliyo aan lagu xadgudbin ayib marka cali saasuu saxaabiga laga dira xadiidkuna sidaan uu ka faahfaahsanaa marka qubuurta dhisan oo dheer dheer oo xadkii qubuurta loogu talagalay iyo kuruskaa yarka ah aan lahayn dubi buu ku yidhi cali nebi maxamedna wuxuu yidhi aimada waxa wey alkhulafaa raashiduun waddadooda hala raaco weliba cali wuxuu leeyahay xilkaa nebi maxamed baa i xilsaaray sal alla alih wasalam anna adaan kuu diraya abulhayaaj oo qabo fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il iyo arrimo ayaa ku sugan al uulaa masalada koowaad attaqliidu waa adkayn ashadiidu ee daran oo fil musawiriina kuwa sawax sawira waciidka ku soo arooray in la adkeeyey ah athaaniyatu masalada labaad attanbiihu waa baraarujin cala alcillati cillada iyo sababka loo diiday arrinka la isku baraarujiyo wa huwa arrinkaas iyo cilladaasina tarkul adabi ka anshax qaadashada iyo anshaxo oo laga taga weeye noqonaysaa macallahi ilaahay la jirankii qof ilaahay la barbartamayo isku dheerarinaya ayuu noqonayaa qofka leh aniguna waxbaan abuurayaa liqowlihi nebiga alle hadalkiisaana u daliilala xadiidku qudsi buu ahaaye waman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan miman ruux dahaba doonay yakhluqu inuu abuuro ka khalqii sidaan waxu abuuroo kale qur-aanka dhaqamo badan buu asaaliib badan buu wuxuu u adeegsadaa waman adlamu mar waxaad arkaysaa ama faman ha noqoto ama waman ha noqotee ayadoo la leeyahay yaa ka dulmi badan miman kadaba miman iftaraa miman katama shahaadatan waxyaalo kala duwan baad arkaysaa leeyahay qofkii sidaa sameeya yaa ka dulmi badan qaabkee marka culummadu isu waafajiyaan laba wejba labadaba way isu waafajiyaan in la yidhaahdo qolo walba meesha aayadaasu ay kaga hadlayso dhaqankaas cidda ku dhex jirta ayuu yahay qofkaasi qofka ugu dulmi badan tusaale ahaan inta wax diida waxaa ugu dulmi badan minman manaca masaajidallaahi an yudkara masaajidda ilaahay in la galo ilaahay lagu xuso dadka dadka u diidaa dadka ugu dulmi waa inta wax inta wax qarisa waxaa ugu dulmi badan miman katama shahaadatan markhaatiu og yahay ruux qariyey inta waxaa weeyaan wax been abuurata waxaa ugu dulmi badan ruux ilaahay beeniye ama ku been abuurtay marka meel walba meeshay ku haboon tahay in la dhigo iyo in la yidhaahdo kulligood waa wada dulmi haddana kulligood waxay ku siman yihiin mid walba inuu yahay mid shay la arka wixii ugu dulmi badnaa marka dulmi badnadaasi ka wada siman yihiin labadaasba waa laba wajo sax culamadu ay kaga hadlaan athaalithatu masalada saddexaad adtanbiihu waa baraarujin calaa qudratihi ilaahay awooddiisa ballaarnideeda laysku baraarujiyo kow iyo wa cajzihim khalqiga taagdaradooda aad bay khalqigu u taagdaran yihiin si kastoon wax isu bidno si kastoon umarqa kuuskuusanayo layihahdo hebel waa xoog badan yahay iyo intaasoo shaybuu qaadaa iyo intaasoo qofbuu ku ku hagaagaa iyo waxaa la yidhaahdo cajis baa ta miskiin baa waxaana ku tusinaya liqowlihi alla hadalkii uu leeyahay fal falyakhluquu aadamahoo dhan intay isu tagaan ha abuureen daratan waa hal dhurcaso dhurcasadu waa quraanjada hadda nooceeda yaryarkaa way bal dhurcasadaas yartaa ha abuureen ma abuuri karaan aw xabatan ama xabad masaga ama qamadiah aw shaciratan ama heed ma abuuri karaan ilahi baa intaba abuuray iyo ka badanba khalqigoo dhan alla abuuray marka ilaahay qudradiisana way ku tusin adiga taagdarradaadana way ku tusinaysa alraabicatu masalada afraad adtasriixu waa caddayn biannahum ayaga kuwa wax sawira ashaddu naasi dadka kuwa ugu daran ay yihiin cadaaban xagga cadaabka waxaad dareemaysaa inta alla cadaabo cadaabkoodu waa sii kala daran yaha inta ilaahay uu janneeyana ilaahay ha inagu daree jannada way ku kala sarreeyaan alkhaamisatu masalada shanaad annallaaha alle yakhluqu wuxuu abuurayaa bicadadi kulli suuratin suurad kasta tiradeeda wax la eg nafsan ee nafa yucadabu markaasaa lagu cadaabayaa bihaa suuradaas almusawira kii wax sawiray fii jahanamo jahanamo dhexdeeda dad baa laga yaabaa sawirro badan inay qaadeen wixii oo dhan baa inta loo yeelaa waa l kulli naf wadageli haddii aadan naf gelinna cadaabkaad ku jiraysaa mana u gelin kara naf macnaheedu waxa wey cadaabka ka u bixi maayo asaadisatu masalada lixaad annahu alle yukallifu wuxuu ku mashaqaynayaayo amar ku siinayaa an yanfuka inuu afuufo waa qofkii wax sawirayaye fiihaa sawirkii uu qaaday dhexdeeda alruuxa naf nafgeli baa la mana gelin karo asaabicatu masalada toddobaad al amru in la isfaray weeye bitamsihaa sawirada iyo tamaahiishaas tirtiriddeeda idaa goortii wujidat la helo waxyaalaha noocaasa oo taallooyinka ah oo dadku ay ku aafoobayaan in waxa weeyaan haddii la helo la tirtiro astaamahooda ayaa xadiidka laga qaadanaya yuu musanifku raxmatullahi caleyh wallahu aclam sala allahu waslama wbaarak cala nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin